يا ربي يسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي ما baab ma nihin iyagu waxay ku gaaloobeen inay axjaar iyo geeda daba taagnaayeen annagu awliye iyo ambiyaan daba taaganay iyo malaa'ig waana kala duwan yihiin haddaba marka ambiyada iyo geedaha iyo awliyada iyo dhagaxyaanta ayaan isku mid laga dhigin shubadaas uu sheekhu ka jawaabhay baa inoo dambaysay faafaahinta dheerayd ee ku saabsanayd in mushrikii alcarab aysan geeda iyo dhagaxyaanba sacaabudi jirin oy malaa'iga caabudi jireen oy jin caabudi jireen oy ambiyo caabudi jireenoo bari jireen ilaahayna subxaanahu wa tacaala kulli intuu dusha ka qabtay wada gaalaysiiyey baa inoo dambaysay <clears throat> haddaba sheekhu marka wuxuu uhi faqul lahu waxaad ku tiradaa ninka mushriga ah adoo arrinta u caddaynaya carafta ma garwaaqsato ma garatay ana allaha kafara man qasada alasnaama wa kafara aydan man qasada asaalixiina wa qaatalahum rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam haddaba arrinku hadduu sidaa yahay oo rabbi subxaanahu wa tacaala uusan kala qaadin nin geed daba taagan oo wax mooday iyo mid nabi daba taagan oo ilaahay xaqu lahaa u meeriyey mid malaa'ig iyo jin daba taagan oo rabbi wuxuu matay siiyey iyo mid dhagax daba taaganba kulli rabbi hadduu takfiiriyey oo uusan kala qaadin nabiguna uu la dagaalamay oo seefta uu ka simay haddaba xaqu ma ku dhacay ku dhabu faqul lahu waxaa ku tiradaa carafta ma garatay oo ma ogaatay anna ana allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala kafara inuu gaalaysiiyey man duulkii qasada u qastay alasnaama dhagaxyaashii aaday iyo asnaamtii oo wa kafara aydan mar labaadna rabbi u gaalaysiiyey sidoo kale man qasada saalixiin ruuxa saalixiinta iyo awliya daba istaaga u qasda ee shafaace iyo ergo weydiista wa qaatalahum wa carafta ma garatay weeye ana rasuul lahi sal slam qaatala inuu dagaalamay calaa haada wey biduuni tafriiq warku waa dhan yahay haddii hadduu inkarana aayadda ku soceli wey xaggay kaa mareen weeye mar labaad ogu celi fain qaala hadduu yidhahdo fanqaladan fanqala fain qaaladaa la yihahdaa waa fain iyo qaaf iyo howlahaas un wey fain qulta iyo fain qiila iyo fain qaala hadduu fanqalay u yaqaanaan adugu fain qaala shubadii saddexaad wey ima qori aniga walam yufariq baynahu idinka ma idin qoray idinkaa iga fiican kan ma qorhay ma anna ima qorhay laakiin waa un nabigu ma kala qaadin allana ma kala qaadin awliye iyo ambiye iyo sulaxa nin wax barye oo wax weydiistay oo cuskada iyo nin geed iyo dhagax daba istaaga waa isku mid waxaa kulmiya shirki iyo gaalnimo bay ku wada dhaceen xaquu rabbi mudnaabay addoomihiisii qaybo ka mid ah yay u tabiyeen fa fain qaala hadduu yidhaahda mushrigii alkufaaru gaaladu gaaladii carbeeda hore iyo kuwa hadda joogaba yuriiduuna waxay ka rabaan minhum min alawliyaai waasulaxaa'i bay ka rabaan maxay ka rabaan qadaa'a alxaajaat wa tafriij alkurubaat iyo wixii la mid ah. shuba saddexaad buu weeye wuxuu leeyahay anugu ambiyada iyo awliyada iyo sulaxada waxba ma weydiisanayo ee waxaan leeyahay ilaahayow nimankaa barakadooda iyo fadligooda nabarka iga dabci ayagaan ilaahay ku tuugahaya ee ruuxaan tuugaya allah weeye aan baryahay ayagana xoogow rabbaan usii marhaya amaa kufaaru quraysh gaalada quraysheed iyo mushrikiinta carbeedee hore ee nabigu uula dagaalamay gaalaysiiyey ee birta uu ka aslay awliyada laftirkooda qodhigooday wax weydiisan jireen tiibuu ka yuriiduuna waxay ka dooni jireen minhum min alwliyaa'i waاsulaxaa'i qadaa alxaajad wey wa tafriij alkurabaat washafaaca intaas wa ana anugu haddaan ahay mushriga hadda jooga ashhad waxaan qirayaa ana allaha huwa anaaficu daar ilaahay asagu inuu yahay dheefiyaha iyo dhibaha dhib iyo dheefa rabbi inuu leeyahay laa uriidu almudabiru wax maamula ee taladu ay ka go'do laa uriidu ka dooni mahayo tafriij alkurubaat iyo qadaa alxaajaat iyo shifaaءa almarda iyo dafca almakruuhaat ka dooni mahay ilaa minhu min allahi mooyin anugu waxaan ahay muwaxid buu ku yidhi ilaahay baan qirsanahay rumaysanahay dhib iyo dheef asagu inuu hayo adduunka uu maamulo laa uriidu qadaءa alxaajaati wa tafriij alkurbaati wa gayri dalika ilaa minhu min allah amaa gaaligu qureysheed kaanuu yuriiduuna min alwliyaa war soo maanaan kala tegin buu ku yidhi caddaynaya soo maanan kala bixin nin awliyadii iyo ambiyadii iyo sulxadii malaa'igtii waxay qabtaay leh nebi maxamedow i badbaadi gacanta i qabo sheekh cabdiqaadir ilabood aadhaya iyo nin la ilaahayow jaaha nebi maxamed waxay igu qabo fadliga iyo barakada sheekh naas naasnuujin igu sii soo laba kala duwan ma ahaba wsaalixuuna kuwa wanaagsanna warkii waxaa socda mushabihi mushriga warkiisi baa socda wsaalixuuna laysa lahum kuwa saalixiinta ana laysa lahum ama ahaanin min alamri talaad xaggeeda shay-un waxba ma awoodaan waxay awoodaan ma lah walaakin hase yeeshee aqsuduhum sulaxadan u qasdi maxaan ugu qasdi qasdan oo qasda haani ah qasda alwal mee qasda haani buu leeyahay arjuu waxaan ka rajay min allahi ilaahay xaggiisa shafaacatahum shafaacata sulaxaa anugu waxaan u qasdahayaa awliyada iyo sulaxada iyo ambiyada laakiin qasadkaygu qasad cibaado ma ahba ku ee waa maxay waa qasdu طalabi الshafaacati minhum idan jumlada waa jumla mutanaaqida maca nafsiha maxaa yeelay horaan soomadan soo dhihiin mushrigow ana wa ana ashhadu ana allaha huwa naaficu daar almudabir laa uriidu ila minhu soo ma ahayn ilaahay keligeed wax ka doonaysa shee abdiqadir faraha ka qaad maxaa u sara kicin maxaa kugu leexiyey haddaad run sheegayso haddaad ilaahay keligii wax weydiisanayso ood baryayso ood baahidaaday dhibkaada u bandhiganayso allanu ay talada ka goda saaad og rumaysan tahay cibaadana rabbi uu kugu leeyay cabsi iyo rajaba asaga keligii maad aadid maxaad nabiga ugu leexatay oo sheekh cabdiqaadir ugu leexatay oo abutahbl ugu leexatay fiqo hebel aw hebel ka leexo waxaa kugu celiyay war baa jira kaa dhegaysan mayna annaga naasiri maysid markay xaaladdu kugu cakiranto waxaad u boodiya awliya ahlu qaabuurka ugu boodi boodayso waa caqiida qalbigeedaa ku jirta annaga iyo naqwaali dad ma nihin dhagaxyal meeta waa ku fahansannaha ruuxu markay baahi ku dhacdo oy hawshu meel xun ka gaadho wuxuu miciin bilaa oo mici miciinsadaa meeshuu leeyahay maanta waxbay kuu qaban kartaa soo saa wax kale iska badaaba arrin adduunyoo yar baa kugu timid ku daynku walhaaba cubda kuu booday balla mid casarka tukann bood hadii kale ableydan baa ka dhexbaxaysa ama lacagtii bataa dhig war mid hebeloon qaraabo ahayn ama aan saaxiibbano isku fiicanno xoogow haystaan meesha ku tukanaye intaanu iisidaa aan tukada kaliya isagaan ku dhegahaya idan wax qalbigeeda ku jira wey war qalbigaada wuxuu ku jira aamin ictiqaadka kugu jiray baa haddana kaa dhawaajo sheekh cabdiqadir ku adsiyey marka xaaladu kugu xumaatay annaga ha mara geed ha noo saari waxaa kaa yeeli idan haddaad tiri laa uriidu ilaa minhu min allahi hadda walaakin aqsudhum waa baail waa kalaam mutanaaqid maca nafsi ah ayib waa sidaas idan faljawaabu jawaabtu waxaa weeye أن hذا qول الكفاar سواء بسواء وqرأ عalayhi qwله تaعaaلى والadiina اtakhaduu min duni أwliyaa warkan aad sheegtay eed leedahay gaaladu waagi hore joogtay sulaxada iyo awliyada ayay toos u aadi jireen wax ka dalbi jireen aniguna sulaxada iyo awliyada shafaaco baan ka dalbahay iyo jaha iyo wejigooda aan qoraxaysanaya waa warkii kufaaru quraysh kufaaru qurayshna been baad ka sheegtay mushrikii alcarab waad ku masabidatay ilahayna kama soo guurin warka asaga warkaad soo guurinayso rabbi kama soo guurin nabi maxamed kama soo guurin waadna ku masabidatay kufrigoodii iyo shirkoodu wuxuu ahaa shirkulwasaa'id in loo kale loo sii maray ilaahay subxaana wa tacaala karin gaaba loo sii maro geed gaaban loo sii maro marka ama jaah ku sheeg ama shafaaca ku sheeg ama sanam ku sheeg ama dhagax ku sheeg ama awow ku sheeg ama fiqi ku sheeg adag ku taalla ama abaseeri iyo qaalaji ku sheeg ama khaliif ku sheeg ama muriid ku sheeg adag ku taalla ayi nooc magacu doon ha qaato shirkiga carbeed wuxuu ahaa shirku lwasaa'il in ilaahay loo sii maro addoomihiisa qayba ka mid a ama xayawaan noola ha noqdo ama jamaad geedii dhagaxaan ha noqdo ama ambiyiyo owliya ha noqdo ama malaa'ig ha noqoto ama jin ha noqdee ha kala qaadin kulliya askali allah ale kulligood waa makhluuqaad wey makhluuqiisa qaybo ka mid a ah rabbi in lagu baryo oo loo sii maro haadaa huwa shirku shirku mushriki alcarab kii unba dhax fadhidaahis wareejinine aynu hadda isla jeexjeexno mushrikii alcarab maxay ku gaaloobeen aynu isla fiirino haadaa warkan aad sheegtay ee tiri anigu shafaacan ka dalbi iyo weji mooyeene ayaga waxba kama doonahayo inaysan waxba lahaynna waa ogahay intaaba waa ogaayeen mushrikii alcarab qul man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi aman yamliku asamca walabsaar waman yukhriju alxaya min almeyit wayukhriju almeyita min alxayi waman yudabiru اlamr fasayaquuna allah iska cadiyaga bacadaysanay adaaba baasha wareegeysanhayay waa qowl kufar kufaar lcarab warkoodii wey waxaad sheegatay sawaan bisa xarfan bixarfin wey waa isku jin waa siman yihiin dameeri labadiisi dhagood weeye waa laba tuko isku mid ah dayib tuko kii hadda kaa duulay iyo kan dambe waaqle ma kala taqaanid dumintu waa waaqsa guri kusoo dogood fiijiso ka labaad iyo kii kale kala garamaysa waa isku mid waa wada madowya ayib remiyigu markay qamaaceyr joogaana beldameed la joogo xoogo ay ninka martida u calaacalahayaan waay tuka waaa la tukow isu ekida tukow isu ekida ba la yidhi wuxuu yihi waxaa iskaga ka eg reer jilaal jooga reer jilaal jooga oo bildambeed jooga ba iskaga ka eg cidi baa goran oo e, irmaanka o dhan baa iska gura safarkii lasoo shaharsaday baa iska dhamaaday oo hawshu waa iska qamaacir reerkan ad ka tagtay kaa kale iyo ka ku xigay wax o dhan waa un isku tabar baa la yahay marka reerkaas iskaga ka eg buuri ba la yidhi marka waa lagula qiilbaxahaya almuhim sheekh wuxuu leeyahay kuwii hore ee mushrika alcarab iyo idinku isku mid baa tihiin maxaa yeelay nafsa shay baad ku wada jirtaan waqra hadduu diido isdhariijiyo ku akri qawlahu tacaala jin baa saaranay jinka ka kici buri tacaala waladiina itakaduu min duuni waladiina kuwa itakaduu yeeshoo samaystay min duuni alla sokadii awliyaa gacal iyo ahal bay samaysteen wa qaaluu waxayna yidhaahdeen markii la gaalatiin mushrikiin baa tin la yidhi maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfa ooma caabudayno mgaalada awliyadan iyo ambiyadan iyo malaa'igta iyo jinka iyo asnaamta uma daba taagnin waxaan ka ahayn maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna inay noo dhaweeyaan mooyeen ila llahi ilaah xaggiisa zulfa ay qurbatan wasila macna horta sheega waa macno baila min aslihi yaa u sheegay in awliyadan iyo asnaamtan iyo ambiyadan iyo malaa'igta rabbi u dhaween man akhbarahum horta waa been aan jirin salmola caqli aan ba yaa u sheegay ma cilmi ba hayaan min alambiya warusul ma hayaan ma ilaahay baa la hadlay ma hayaan ma burhaan caqli ah oy wax ku garteen ba in haddii la sii maro nimankan yararka la sii maro ilahay loogu dhawaan waa waxa iyagu iska dejisan jireen ee un hada lilahi wa hada lishurakaaina dan wey ayib wajacaluu lilahi shurakaءa اljini wakhalaqahum wakharaquu lahu baniina wabanaatin bigayri cilm subxaanaه wa tacala cama yasifuun oo kale jinku rabbi abuuray wa jacaluu lilah ilaahay waxay u sameeyeen aljinay shuraka oga dhigeen jin bay ku ladheen wa khalaqahum jinka laftigiisa alla abuurayba damiirka wakhalaq ama jinka u celi ama ayagii mushrikiinta u celi nafsa shay waa iskeenaysaa ayaga rabbi baa abuuray jinkana rabbi baa abuuray wamaca dalika ilaahay bay shariik oga dhigan xoogobuu maamula soomaali wixii haystay jin baa ugu badnaa wax dadka rogay weliba haweenka usii daraa haddana kuwa haya ee qur laga saara wan ugu badan asxaabu ulqiya wax un qur-aanka saaraan jin baa ugu badan nafsa shay meel kastoo shirki uu ku bato diintuna ay ku yaraato jin baa ka shaqaysta waxa la og yahay wey haddaa la roon yahayba xoogow tawxiidkii baa ummadda yar gaadhay tafsiirkii baa yar baxay qur-aankii baa la bartay usuulkii baa la qaatay xoogow hawshaa degan tahay laakiin waagi hore sheekh wadaad waayeelo sidiis ku tugad warra waxasana waa taqaana yaan weydi waxaan ku uhi waagaad ganacsan jirteen waxa oogu oogu suuq badan muxuu ahaa wuxuu uhi waagaan dukaanleyd ahaan jireen soomaaliya ka ganacsan jireen waxa oogu suuq badan wuxuu ahaa barfuunka furweynaha furweynahaa bintiga baashi la odhan jiray timirta maryaha gudguduudan bakeeryaha qaarkood fooxa bunka hawlaha noocaas cuudkii jaawiga waan iloobay cuudkii jaawiga wax o dhan ba waa saas <laughs> maxaa yeele waa hawlihii jinka loo gedi jiray ee abaaxadda loo sanduuqa loogu ridi ee loo keedin jira wey haddana suuqa kama shaqeeya ka socon maayaan ayib warku saas wey <clears throat> waqra qawlahu tacaala ku dul akri buu hi wayaquuluuna haؤulaaءi shufacaaؤuna cinda allah wayacbuduuna min duuni illahi ma laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluun haaulaa'i awliyadan iyo ambiyadan iyo malaa'igtan iyo asnaamtan daba taagannahay shufacaaunaa ergadaanadii weeye cinda allahi yoma noo erganays adduunka iyo akhar noo erganays nafsa shay markaad ugu leedahay anuu sheekh cabdiqaadir wejigiisaan qoraaxaysanaya oo jaahiisi iyo barakiisaan rabbi ku baryahaya oo nabiga ilaahay fadliga uu siiyey meeqaanka uu siiyey saaxiibu lmaqaami almaxbuud weeyaan haddana ilaahay ku baryahaya waa nafsa maa kaana yaquuluhu alcarab mushrikii alcarab waxay lahaayeen unbaad la taagan tahay maxaad doori maxaad beddeshay ma inaad adigu madowdaha iyaguna casaayeenba maya ma inay xilli hore joog adiguna hadda joogtaa maya ma inaad xoogow salaad aad dambaajiso ka qubqubsiisaan mise ayaguna aysan salaad shanta waqti aysan aqooninba maya xataa haddaad boqolkiiba boqol ayaga ka fiicnayd laakiin shirki akbara aad ku dhacday fii mas'alatin waaxida mushrik baa mushrik baa tahay maxaa yeele shirkigu maxaan ku dhahaye badni iyo yaran mala weyni iyo yaraan bu kala leeyahay weyni oo xagga akbar iyo asqar buu leeyahy mooyeen badnaan waa inaan dhowrka hore shirki galo ma hawsha hal xabaa kugu filan ayib idlaaqaa keenaya lain ashrakta waa la idlaaqi ficilka maratan waaxidatan wey walow ashrakuu yawman waaxidan idlaaqaa keenaya lianna mutlaqa calaa suurati mucayana lagu xambaari karaa calaa aayaddana ku dul akri warku waa soo dhammaaday warku waa soo dhammaaday idan markaan nusuwarka soo ururna waxaa weeye shubhadan uu wato wadaadkan waxaa weeye mushriga ah wuxuu leeyahay ninku marba hadduu qiro shubhadiisa aan khulaasayn marba haddaan qirsanahay bitawxiid rububiya wa ana allaha huwa daaru naafic almudaber aan qiraay bas shirki waan kala tagnay wa ashhadu ana allah huwa daaru naafic tawxiidu man tawxiid rububiya wey marka wuxuu leeyahay marba anu intaa haddaan la imaado wax kastoon dabaashaayo waa un iska dembi bidhikoola ah mooyeen shirki lama yidhaahdo wahaabiyow adaa khariban adiu shubadu ku keena taas wey shirkiga carbeedna wuxuu ku xasriyey shirku lcarab wuxuu ku xasriyey fii cibaadati alasnaam carabna waxay ku gaalooda waxay ahayd buu ku yidhi asnaam iyo awthaan dhagaxyo ay qotumiyeen bay caabudi jireen awliyiiyo ambiye iyo malaig maysan aqoonin awliyi malaaig iyo ambiyi jinba inay caabudi jireen qur-aanka daldal qul idcu ladiina zacamtum min duni falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiilan ulaaika aladiina yabtaguuna yadcuuna yabtagu rabbihim lwasila sooda aayaadii wa yowma yaxshuruhum jamiica uma yaqulu lilmalaa'ikati ahaulaa iyaakum kanuu yacbuduun qaaluu anta waliy qaaluu anta waliyuna min duunihim bal kanuu yacbuduuna ljin daldal wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum wayaquuluuna ilaad ka gaadha haulaai shufacaauna maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna aatakidu min duni aalihata in yuridna araxmaanu bidurin laa tugni canii shafaacatuhum shaya walaa yunqiduun daldal idan marka waa fashilan tahay dhe hawl dhaaxeela waa jiray ya adugu waad caabudaa qubuur maxay tahay soo geedihii loo diiqi jiray ee koonfur ku badnaa ee lagu sharatami jire nabadda iyo colka lagu dejin jire geela lagu qali jire la fadhihi jiray maxay ahaayeen ee lafaha iyo walqalka lafihiisa laga laalaadin jiray ee sharadka lagu xidhan jiray ma saasaa doonaysaa ma dhali weyday qabri sheekh hebel qabrigiisa sharad ka soo gal orod sayid hebel sharad ka soo gal maxay ahayd qubuur iyo geedo iyo dhagaxyaan bal weliba alaan khayriya abooday shimiraada lain ka riwaayaba madad baaba in haystayba iyo galayn ayib idan hawsh waa iska caddahayba taas waa war dhammaaday weeye mushriki hal carab geedana waa caabudi jirnaya asnaam iyo dhagax jaar xayawaanaad iyo makhluuqaad nool nooloo weliba barhkood ambiyo iyo malaa'ig iyo baraka awliye ay waa baryi jireen isku mid baa idan waxaa tidhahdaa tawxiid rububiya laa yakfi fi dukuul islaam waa war haddii lagu soo gelaya islaamka oo kugu filan yahay muxuu abu aalib eeday oo muxuu cabdilmuطalib eeday oo muxuu cabdullahi bn cabdilmualib eeday oo maxay mushrikii alcarab eedeen ayib camr bn luxayi muxuu eeday cabdullahi bnu judcaan muxuu eeday idan mushrikii alcarab maxay ku halaagsameen tawxiidka waa yaqaan qur'anka o dhan ba caddaynaya taas taa iyadu ma jirto xasrigaad ku soo xasrisay ood ku ururisay cibaadadii ay qoraj ku jirta inay tahay cibadat lasnaam basana beentaa dhe ta labaad ee tiri gaaladu saddexaad shubada saddexaad meesha uu kusoo gelay gaaladu wuxuu yidhi awliyada iyo ambiyada waxay ka dooni jireen inay laftooda wax u qabtaan aniguna lafahooda wax kama doonahaye shafaacaan ka rabaa aadna waxaad tidhaataana waa ka kac weeyo ka kac baa lagaa yidhi maxaa yeelay ilaahay baaba sheegahaya inay shafaacuun ka rabeen shafaacaa laga rabay aduguna shafaacaad ka rabtaa nafsa shay marka warku sidaas wey marka lagu dhabagalana awliyada laftirkooda wax weydiisataan laftirkooda kumama ilahay xataa ma tiradaan mandad bilaahi jilani bixaq illahi kun cawni baa lagu leeyahay mandad bilaahi jilani akhina akhina yaa ilaahi bijaahil mustafa walambiyaai hawlihii lagu xadiran jiray wey laqaadi lagu xabeeban jiray ee loo cabi jiray maxay ahaydee baasha loo yaqaana sanjibiish qaxwo sanjibiilla loo cabi jiray saadaan u xabeebanin boocadaadu tu alifka looga dhegeysto war iska cadbeeya sheekh waa oo weriyadaa toos loo weydiisan jiray aminkanoo loo weydiistaa marka sheekada xataa haddaan kuu dayno shafaacada laftiisan kugu haysan haddaad awliyada ka leexato lafahooda oo tiraada wejigiin iyo qorxeeya iyo shafaacadin iyo laftirkiisu waa shirkiga carbeed meel meel ad ku baxsan ma jiro marxaba a ah. a ah saas toos waa iska caddaayeen baan u bixinayna m toos baa loo aadi jiray annagaa soo gaano aragnay waa sidee maxaaba tahay bijahjaha mooyon toos baa loo weydiisan jiray hay o kaasa warku war iska caddo weeye marxab a a waa saas waa saas waa kaas hadde marka waa iska cadya war cad wey sheekh toos baa loo aadi jiray awliyada loo beri jiray idan marka waa laga daran yahay quraysh waa laga daran yahay taas iska ogaada sheekhu marka wuxuu ku yuhi waclam waclam waxaad ogaataa bu ana hadihi ashubha ahalaat saddexdan shube eenu soo maray saddex shube saddex waa maxay saddex shube u soo tariye waxaa weeye shubhatu ana man aqara bitawxiid rububiyati laa yudaakhiluhu shirku marba ruuxa hadduu tawxiid rububiya bartaayo oo meel saaro mushrik lama odhan karo waa shubho shubhada labaad waxaa weeye xasru shirki ama xasru cibaadati اlasnaam xasru cibaadati اlcarab banaa fi cibaadati اlasnaam inaad ku koobto ama xasru shirki اlcarab carab shirkigeedi iyo gaalnimada inaad ku soo ururiso inay kownuhum kaanuu yacbuduuna alasnaam walawthan waa shubada labaad shubada saddexaad waxaa weeye mushrika alcarab awliyaday toosu aadi jireen oo ayaga lafahooday qurxaysan jireen anuguna ayaga toosu aadi mahaye shafaacadu ergadoodaan rabaa saddexdaa shuba wey saddexdaa shuba haddaad cagta marisa bui wixii kale waaba ka fudiya waruntii waxaad tidhaata koowaad qoraysh baan tawxiidu rububiya ku islaami oo rabbi uu ka diiday adiga lagaa yeeli maayo kagac baa lagaa yidhi tan labaad maxay ahayd gaalnimadii iyo shirkiga carabeed wuxuu ku koobnaa inay dhagaxyaan iyo asnaambase caabudi jireen taana ka kacbaa lagaa yidhi wa yacbuduuna qur-aanka daldal haaulaai shufacaauna in malaa'ig la caabudi jiray oo ambiye la caabudi jiray oo nabi ciisoydi la caabudi jiray oo jin la caabudi jiray daldal ayadna taaya ayadna ka kac baa lagaa yidhi ta aad leedahay ayagu awliyaday toos u aadi jireen anuguna shafacan ku ku koob ku gaabsadayna lafsa shay waa waxaad tiraa xarfan bixarfin sawaan bisawa dameer labadiisa dhagood tuko isu egbaatiin saddexdaa shub ujeedaa waclam ana hadihi shubha talaa hiya akbaru maa cindahum bu waxay u weyn ay haystaan waa inay tawxiid ru'ya rumaysan yihiin oo ana allah huwa daaru naafic la soco kow carabna ay ku gaalowday inay asnaam caabudi jireen iyo annagu inaan awliyada aanan ka rabin waxaan shafaaca ka ahayn saddexdaa qodob baa u waweyn waxay haystaan buuhi faidaa carafta ana allaha wadaxahaa lana markaad ogaata buu ilahay inuu noo caddeeyey fii kitaabihi wa fahimtaha aad fahanta bur fahman jayidan famaa bacdaha bacda halaa saddexdan shuba wixii ka dambeeya soo socdaay aysaru minha min ahalaa saddexdaadaad meel saarta buu ihi wixii kale waaba ku durduri wey waa runtii waa meesha u danan weeye intay ku wareegeystaan ayb idan itikaadu shufacaa markaad le sheekh eblow ii shafeeca qaad ii erge aad leedahay ama weji wax noogu qaba iyo jahaada baan iska odhanaynaa mooyeen meesha waxaa ku hoosnaman hoosta kaga xusan shafaacadan iyo sheekha loo qaylenayo loo dhawaaqanayo intaasoo cibaada ku jirta hal cibaada bas xataa maaha koo waxaa ku hoos jira su-aalu hayr illaahi fii ma laa yaqdiru caleyh ila allah ilaahay hayrkii in la weydiisto oo laga tugo laga baryo wuxuusan rabbi mooyeen cid kale aysan qaban karin sheekh cabdiqaadirow maanta hadaad adhiga soo celiso ma mataqaana hee xuskaadi baad leedahay ah, sabeeno sabeeno badan baa kuu galgalanhay rabbi baa awooda keliya idan ilaahay kayrkii in la weydiisto waxa waad qaban kartaa war kitaabkaa iisoo dhiib aan ku dhaho waxaad qaban karta wey waad noosha xay banaanka taagan baad ayib laakiin wuxuusan rabbi mooye cid kale aysan qaban karin haddii ilaahay kayrkii la weydiistaay shirk ilaahay keligii in la weydiisana cibaada waa ikhlaas ayib wax kasto uu rabbi mutaanku uhi rabbina gooni la yaho rabbi khuseeya haddii asaga la siiyana waa tawxiid iyo ikhlaas haddii khayrkii loo leexiyana shirkun wa kufrun wa nifaaq qaacida waa inaa ku dhaca sideeduba shirkiga labaad ee ku jira waxaa weeye inzaalu lxawaa'ij inzaalu lxawaa'iji bilwliyaai min duuni illah baahidii iyo dhibka ku hayay ilahay khayrkii inaad la aado nabig wuxuu ninkii baahay ku tima musiiba ku dhacdo man nadara bihi faaqa faanzalahaa billaah ilaahay la aadaay ilahay waa qabtaa hawshiisa u dhammeeya ilaahay khayrkii ruuxi la aadana lam tusadda faaqatu idan ilaahay khayrkood la aada baahidaada dhibkaada la aadana waa shirki labaad shirkiga saddexaad ee meesha ku jira waxaa alrajaa waalraqba min hayr اllah waxaad ku darayn ood weli qalbiga kaaga jira haddii aad maanta sheekh cabdiqaadir u habarwacato ama sheekh yuusuf alkawlani caydirusi axmed albadawi iyo abootadii ayadaa dhashay ama awgaadii aad layd mas buu noqday subxaani noqday xubbood aad ku haysay ama laba aragoo si u fadhiyo duule aad ku haysay markaad u cararto waxaad raja ka qabtaa in hawsha lagu qaban oo wixii aad heli idan rajaa wa raqba bikayr illahi waa shirki labaad idan su-aalu gayr illaahi maa laa yaqdir fiihi ila allah maa laa yaqdir caley ila allah iyo insaau alxawaaiji bigayr اllah iyo alraqbatu wاlraja min gayr اllah intaasoo gaalimaa dhex fadhida idaa carabkaada wax uu ku hadlahayo iyo waxaanaad awliya ku dhawaaqayso meejuna ka soo go-ahaya umuuru waa meejan wey meeshanay ka imanaysaa qalbiga waxaa fadhiya ictiqaad in awliyada wax kuu qaban karaan inay wax keeni karaan marka waa ilaahyo yar yara un weeye waad noo qaranaysaa mooyeen qalbigeeda aaliha ka buuxda min duuni اllah maxaa yeelay carabku iyo ficilkaad adinka ka samayn waa laba daliil oo kutusahaya calooshada wax ku jira warkusuusaa maa warku sidaas wey shubhooyinkii marka saddexdaa uu sheekhu soo gowracay tii afraad gal hadda marka fain qaala hadduu yaha mushrika ashubha raabicaw ana laa acbudu ila allah wa hada aliltijaau ila saalixiina wa ducaa'uhum laysa bicibaada faqul lahu shubadan kale eeg mushkiladan kale u fiirso fain qaala hadduu yidhahdo muxuu yidhi ana anugu buui laa acbudu ma caabuday ila allah alla cidaankayn ma caabudo wa shubada afraad saddex waad soo gowracday afar ti afraad wey ilaahay cidaankahay anigu ma caabudo buu yihi wa hada aliltijaau miciinsigan aan minciinsanhayo bui ila saalixiina aan ududahay dudahayo iltijaa waa inaad meel ciirsato ama aada magan gasho laaji maxaa leedaha waa qaxootigu qaxootigu intu meel ka qaxay meel u qaxay idan meeshii lagu galay buu ka qaxay meel kalo miciin bada soo maa haddii lagu galna waa sii qaxaxaya ilaa adduunka ciribkiisa uu ka baxo adee marka wuxuu yihi markau dhib igu yimid miciinsigan iyo kaalmaysigan awyada xaggeeda aan isu buusahayo wa hada aliltijaau cusudkan aan cuskanayaba ama miciin badahayo ila saalixiin iyo wa ducaahum aan baryahayon u yeedhahayon unu habar wacanhayo laysa bicibaadatin buuli wahaabiyo adaa kharibanoo xoog igu haysto nafta ii keeno wiil yaroo dhib badan oon loo ducaynin baa tahay waxaan cibaado maaha buui meel iga fadhiiso ilaahay keligii baan caabudaa anugu in awliyada xoogoo la cuskado oo lagu dhegana cibaadada ma aha maxay tahay magac waxaa la yihahdaa karaamat lawliyaa karaama lama dhehee maxaa la tacdiim weeye xuquuqu lawliyaa baa jaah baa la soo barta diinta faqul lahu ka jawaab buuri sheekh la hadal faqul lahu waxaad ku tiraahdaa anta tuqiru ana allaha farada calayka ikhlaas alcibaada lilaahi wa huwa xaqhu calayk faida qaala nacam faqul lahu bayin lii hada aladii farad allahu calayka wahuwa ikhlaasu alcibaadati lilahi waxdah wahuwa xaqu calayk fain kaana laa yacrifu alcibaadata walaa anwaacaha fabayinha lahu biqowlika qaala allahu tacaala sheekhu waa garamahaya faqul lahu waxaad ku tiradaa anta adugu tuqiru waxaad qirsan tahay ama ma qirsan tahay ma qirsan tahay calamu su'aal ilaahay subxaanahu wa tacaala farada inuu kugu farad yeelay calayka dushaada kugu farad yeelay ikhlaas alcibaadati cibaadada in loo gooni yeelo loo saafigareeyo lilaahi alla keligii ma qirsan tahay wahwa ikhlaaskuna xaquhu xaqu llaahi calayka uu yahay ikhlaasu lcibaadana waa xaq rabbi kugu leeyahay wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اddiin samahati xadiiu mucaad waa garanaysaan yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah maxaa ka mid ahaa xaqu llahi cala alcibaad waxaa weeye an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay horta ma aaminsan tahay ilahay in cibaadada loo gooni yeelo xaquu kugu leehay ay tahay haabu dhihade ma rux islam sheeganaya dhi anuu maya cibaada ilahi rabbi keligii ma muto marka hadduu yidhaha bannaan cidluu fadhiya madaxa laga dili waa la bashaaqi marka ayada ah haddayba kuu suurta gasho ila waaba gaal weynaado wixii tacdaystay wahwa damiirku marka ikhlaskaad u celin wahwa ikhlaaskuna xaquhu xaq ullahi calayka uu kugu leey ma aaminsan fa idaa qaala nacam ha hadduu ha waa maxay dhe ha maxay mushrik baa tahay lagaa keri laha shega haddana fa idaa qaala hadduu yidhahda nacam ha ilaahay wuxuu igu leeyahay ikhlaasu lcibaada waana xaqa uu rabbi addoomihiisa ku leeyahay faqul low waxaad ku tiraahdaa tartiib tartiib baa ruxa loo dalaandaliyaa moogta un indhaha lama caddeeyo iyo tartiib weliba ruux markuu xanaaqo xoog xasarada laga dejiyaa mawduuc ka loo galaa horta n suaaliya dhib male horta magacaada muxuu ahaa kor ha u boodinay magacaada muxuu ahaa goormaad horta nairobi timid markuu xoog yar dego oo ayib xaggeed inta badan u badan tahay oo carruurma jiraan oo yar dego haddana su-aashii mawduuc laabo ruuxu hadduu kuulaado waxba kaa socon maayo adna waxba kaa socon maayo waa dagaalamaysaan doodii iyo niqaashina kuu socon maayo weligaa marka ka ilaali xanafta xanafta ka ilaali inta aad wadi karto saad usoo wad usoo wado godka markuu soo fadhiisto ayar ku riixi kolkana kaga xidhay baabka tiibuu sheekhu marahaya markuu arkay ninku inuu taagan yahay baan waxaan samaynaya cibaadada maaha buul shirkiba kuma jiro wuxuu ukaada ha dagaalamayni horta rabbigeen ma inugu leeyahay ikhlaasu alcibaada haa xaquu ilaahay addoomihiisa ku leeyahna ma tahay keligii inay caabudaan haa fa idaa qaala nacam haddana waxaa tidhahda waa yahaye ikhlaaskana aan isku waafaqsannahay inuu rabbi leeyahay bal ii sharax uu dhex fadhiisan doonaayo ishrax dhabuur faqul lahu waxaad ku tiraahdaa bayin lii ii caddee haada aladii midkan haadaakan alladii kaasoo farada rabbi uu kugu faradeelay calayka dushaad ikhlaaska lagugu faradeelay ii caddee dhabuur wa huwa aladii farada calayka waxaa weeye ikhlaasu alcibaadati lilahi waxda ikhlaasu alcibaadati lilahi waxda ii sharaxdhe ii caddee bal horta waan isku waafaqsannahay macnihii waan isku waafaqnay guud inuu rabbi ilahi waan isku waafaqnay waajib ku saaray inuu yahan isku waafaqin laakiin waxaa laga yaabaa wa fi tafaasiili shaydaanu baa leeyahay tafsiilku shaydaan ku jiraaye bay ii sharax dheh inaanu isku ikhlaas nahay iyo inaynu kala tagnaan ogaadi wahuwa asaguna xaquhu u yahay ikhlaasku aquhu xaqu llaahi calayka uu kugu leeyahy fain kaana hadduu yahay laa yacrifu midaan aqoonin buu hi alcibaadata walaa anwaacaha fabayinha lahu biqowlih ikhlaaskii hadduu sharxo oo sidaad rabtay uu ilaahay keligii waa in wax la weydiisto asaga la baryo asaga la rajeeyo loo qasto la toogo loo qaylyado la maciinbido hadduu ikhlaas saa u caddeeyo waxaa tira waa saxe cibaada marka hadda ii sharxa marka ila mogta ikhlaasku waa iska cadiya waa ikhlaas waxaa weeyaan ifraad اllahi subxaanahu wa tacaala bima yakhtasu bihi aw bima yajibu lahu calaa cibaadihi ilaahay wuxuu addoomihiisa ku leeyahay ee ku waajiba ama uu saartay oo rabbi keligii lala adawayo ikhlaasku aan cid kale la milixsanin laa qalban walaa qaalaban la milixsanin soo saa ma ahaa waa yahay dhibka wuxuu ku jira cibaadade waxaa isku soo waafaqdeen xaqa inuu rabbi leeyahay ikhlaaska ah waxaa isku waafaqdeen haddana in ikhlaasku uu yahay in rabbi keligii la caabudo soo ma aha cibaadadii laftirkeedii i sharxdhe marka ila inna waa tafsiil kale saddex qodob buud male sheeku la soco kii saddexaad kii labaad ikhlaaska ah xoogu kuu ikhtisaariye lakiin la soc meesha ku jirta markuu kuu sharxay ikhlaaska oo ikhlaaska isla fahantaan kadib weydii cibaada maxay tahayba inuu sheekh u fafaayo laakiin waad fahmi kartaa saraabila taqikum اlxar oo kale wey ayib albarda lama sheegin waa koos naban tahay idan mar haddaan isla fahanay ilaahay inuu xaqaa leeyahay isla fahanay xaqi ikhlaaska ii sharax baa tir wuxuu hi waa ilahay keligii in la caabudo waayahay waa isla fahanay oo nin soomaaliya haddii oo midka ugu khuraafisana riba keligiiba cibaadada muran ka keeni maayo laakiin waxaa laisku haystaa maxaa shirki maxaa cibaado ah haadaa meeshaasaa maxal naqaash waxaa dardaa marka waa yahay bal cibaadada rabbi loo ikhlaa loo gooni ee keligii lala aadahayo iyo cadde hunaa weeye meesha ay mushkiladu ka bodayso fain kaana hadduu yahay laa yacrifu اlcibaadata waqad carafa macana اlkhlaas wa carafa ana alkhlaasa lilaahi waxdah idan labada waa isla ogaateen qodobka saddexaad baad isku haysaani fain kaana laa yacrifu alcibaadata walaa anwaacahaa cibaadada ma yaqaana macnaheeda qayxitaankeeda macaanida ay leedahana ma yaqaan fabayinha lahu u cadee bayinha cibaadada u sharax lahu lilmushriki biqowlika ugu cadee warka aan kuu soo gaabiye waxaynu isku haynaaye annaga iyo qabuuriyiin iyo mushrikiin asoomaaliyiin laisku haya waxaa weeye warka aan soo degay laba mas'alo shirki maxaa la yidhaahdaa maxaase cibaada la yihahdaa haadihi bas ikhlaas kuma hayno ilaahay inuu cibaada mudan yahayna laskuma hayo rabbi inuu adduunka maamulo alraasiq wاlkhaaliq wاlmudabir wاlmaalik uu yahayna muran ma laha mushrikii alcarab baaban muran ka qabin waxaa laisku hayaa waxaa weeye shirku اlwasaa'id shirku اlwasaa'id baa laisku hayaa idan nuqdadu waa halkaas laakiin shirku wasaa'il labadii macne uu ku caddaan lahaa maa huwa shirk wamaa hiya alcibaada labada masalo weeye dagaalku qabuudiyiin iyo mushrikiin a soomaaliyiin shirki waxay u yaqaanaan cafwan cibaado waxay u yaqaanan aan ku dhaho alcibaada cinda almushrikiin cinda mushriki alcarab wa mushriki asoomaaliyiin iyo mushrikiinta maanta jooga ee wahaabiye ka soo horjeedaba waxay u yaqaan alcibaadatu hiya gaayat اlkhuduuci liman yuctaqadu fiihi اrububiya wاlistiqlaali bالnafci wاdur wa nufuud اlmashiئati la maxaala biqudratihi اdaatiyati biduuni xaajaةi ilى gayri hadihi hiya cibaadaة اlmushrikiin rubiyi ku wareegeysa rubiyi soo maarti waa gaayat اlkhuduuc waa inaad u khuduucdo u hogaansato isu bihaanbihiso yaan isu bihaanbihin liman duul baad u khuduuci ood u sujuudi ood caabudi ood baryo isu dhiibi yuctaqadu fiihi rububiya rabbinimo laga aaminsan yahay wاlistiqlaal inuu la gooni yahay la aaminsan yahay binafci dheefin iyo waduri dhib waa inaan caabudo ama aan baryo cibaadadu waxaa weeye inaan baryo ama aan caabudo ama aan u qalido ama aan u yeedho cid aan ka aaminsana adduunka inay iyadu maamusho adduunka inuu dhiso inuu dil iyo dayn ba asagu leeyahay dhib iyo dheefba goonidii iyo qudhi ahaantii iyo laf ahaantiiba qaban karaa wa nufuud اlmashii'a maa shaa la maa shaa'ahu ma shaaa almakhluuqu kaan wamaa la ymasha daka lam yakun ruuxaan ka aaminsanahay wey buur nufuud اlmashii'a laa maxaala ruuxu wuxuu doonaba fulinhaya wuxuu diidana uusan soconaynin dhib iyo dheef asagu iskii u qaban kara rabbina aan ka aaminsanahay oon u khuduuca ayaa leedaha cibaadu ah, hadaba waa waayahay anagu hadaan nahay mushrikii alcarab wasomaaliyiin awliyada kama aaminsanin inay khaaliqin yihiin kama aaminsanin inay rabbiyaal yihiin oo adduunka maamulaan oy irsaaqada iyo khalqiga iyo tadbiirka iyagu leeyihiin kama aaminsanin in laf ahaantood ay dhib u keeni karaan laf ahaantood inay dheef u keeni karaan kama aaminsanin wax kastoy doon adunkan u dhacayo wax kastoy in yidhahdaana uusan dhacayn haddaba hadda inta aanan ka aaminsanayn wax kastoon samayna shirki ma ah soma aragtid wax kastoon samayna ma ah haddaan u qaylyano akitna akitna yaa ilaahay bijaahi lmustafa walambiyaai iyo halumuu ala jilaali bidikri lgawthi hanuuni ilahay baa dikri iskale soo maaha wadkur rabbaka la isku dikri ilahay in la xusuu leeyahay sheekh cabdiqaadirna xus buu leeyahay dikri tawasul dheeriya tawasul gaabkii aroortii la afuufi jiray waa garanaysan ee xaafadaha qaarkeed nairobi aroorahan laga qaado ma aqaan ma reer koonfureedka soo qaxay baa hawshan keenay nairobi hawsha waagi hore maysan aqoonin garan maayo reer muqdisho in lala xisaabto u baahan dayib way ka ladnayd iyo ma aqaan in baashii heemo ka timid iyo mudug ka timid ay reerka soo gaadhay idan hawlaha tif bay ahaayeen idan mar wuxuu mar baa haddaanan ka aaminsanayn ciddan aan baryahayeen u qayshanhayo een baryahayo ama aan wacanhayo rabbinima haddaanan ka aaminsanayn dhib iyo dheef asagu inuu gacanta ku hay haddaanan ka aaminsanayn wuxuu doona ama diiday inuusan soconaynin haddaanan ka aaminsanayn wax kastoon u yeedhaba ama aan ku samayn cibaadaba ma aha ma u jeeda inaad kala tagtee wahaabiye iyagu waxay dhaheen alcibaadatu hee waxaa weeyaan ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu اllah wayardaah min alacmaali wاlaqwaali الظaahirati wاlbaطina cibaada waxaa weeye wax kasta oo rabbi uu jecel yahay shareecadana ku fartay ku amartay ama ammaantay ama qowl ah ama ficil la sameeyo ah ama camal qalbiga ka dhaca altawakulu cibaada wاlrajaau cibaada wاlraqbatu cibaada wاlkhawfu cibaada wاlkhashyatu cibaada wاsu'aalu cibaada wax kasta ibaad wاsalaatu cibaada shay kasta waa cibaado oo sharcigu amray ama ammaanay idan kulu maa habata anahu cibaada wax kastoo ay sugnaatay inay cibaado tahay fasarfuha ligayr اllahi shirku wa kufru wa sarfuha lilahi subxaanahu wa tacaala tawxiidu wa ikhlaas sida loo kala baxay soomaalia la kala teg allah yow la kala miiranya meel khayr raacin bur faxasbukum hada tafaawutu baynana wa kullu inaain biladii fiihi yandaxu wey inaynu sa u kala dhaqaaqnay baa idinku filan fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir hadduusan fariiq toobad keenin fariiq labada fariiq ka mid haduusan mid toobad keenin fi saciir ayib taa iska ogow yaanse kuu qarsoomin maxaa yeelay cibaadada ay tacriifiyeen mushrikiya alqabuuriya cibaado ay taqaaneen quraysh ma ahayn quraysh dadkii caabudi jirtay kaanuu laa yactaqiduuna arububiya wamaa kaanuu yactaqiduuna fiihi nafca wadur wamaa kaanuu yactaqiduuna nufuud almashiyati laa maxaala abadan sheekh waxaa kugu filan war kufaaru quraysh awliyadii iyo jinkii iyo malaa'igtii ambiyada daba taagnaayeen ma waxay ka aaminsanaayeen in ay adduunka usoo dubin karaan qaadi karaan oo roobkeedi karaan oo irsaaqadkeedi karaan inta islaamta caqiimada ahayd madhalaysta ay gabadh caruurta daldasha ka dhigi karaan maya ma kaanuu yactaqiduuna fiihim اnafca waladur wma kaanuu yactaqiduuna fiihim اrububiya wma kaanuu yactaqiduuna fiihim alistiqlaaliya madax banaani waay ka laakiin waxay walahaayeenba ilaa shariikan huwa lak tamliku waa malak waa iska caddaayba warku saa darteed markay xaaladu cuslaato ba iskaga tegi jireen waidaa ashiyahum waidaa masakum dur waidaa masarisa kala sarba warku waadac weeye la kala bax sheekh idan waxaad ku soo urursateenba niman iyo taas idinkaaba ka dara marka waa inay ku anfacdo warka uusan kaa hoosbixin idan marka cibaada waxay tahay buu sheekhu miisaal kugu sharxaaya inuu tacriif jaamici bixiyey ahayde laakiin sheekh wuxuu kugu sharxayaa tacriifu alcibaadati bilmiiaal miaal fabayinha cibaadada cadee lahu lilmushriki biqowlika qaala allahu tacala rabbi wuxuu yidhi wadcuu rabbakum udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan isbahaanbihin iyo khushuuc darteed iyo wakhufyatan si hoos ah inahu ilaahay subxaanahu wa tacala laa yaxbi lmuctadiin udcuu hunaa ducaau mas'ala wa hunaa ducaau cibaada intuu waa noqon karaa barya oo tuuga u yee dhoweey waa markaan su-aal ay tahay markaan leenahay waa ducaau cibada waxaan leenahay udcuu caabudaan dhahaynaa udcuu rabbakum rabbigiin caabuda ayib laakiin maadaama wakhufyatan la geliyey waxay arjax ku tahay in laga dhigo ducaau mas'ala ila baryada aada loo qariyaa cibaadada laftirka in la qariyaa fiican waa inaga dhowrka hor tilmaanay kitmaanu اlcamali wاlcibaadati najaah wa kitmaanu اlcilmi halaka cilmiga in la qariyana waa lagu halaagsama lijaan xakama naareed baa lagu gelinaya laakiin camalkaad qaban iyo cibaadada inaad qarsataa fiican cidnaba aysan ku arag saad oga badbaado shirk muxua shirk اlasqar alriya wasumca iyo ha lagaa sheegay iyo show bay ka tahay iyo saan lagaaga shaqaysanin adnaad u kharimin oodan wax ismoodin oodan bebeebin iskaba qarsaba dulduulka suu kaga aad oga fududaato fa idaa aclamtum markaad ogeysabo xadiidku waad inda e, xadiida abi darda ay mase xadiid wuxuu ahaa anas cinda ahli sunan sayaأtii qowmun mse cabd llahi bn khaf almusani bu ahaa xadiidkiisi sayati qawmun yactaduuna fi uhuuri wducaa xadika abdullah bn afil baan filaya wiilkiisa wuxuu arkay ducaysanhay intuu salaad ka baxay ilaahayow waxaan ku weydiistay e jannada marka la galo daarta daanta midig ku taalle cad baan ku weydiistay anugu kuma jiro kuwan gudgudan iyo kuwan cagacagaarka iyo kuwa jaaljaalaha iyo kuwa bidix ku yaalle iyo kuwa qumaanta ku yaalle midigta midigta aabbihii baa maqlayo saaabi wuuu ka baa u yeehay aabba waxaan ku weydiiyey haddii janno lagu geeyo maxaa kaa maqan daar midig iyo mid bidix iyo mid hore ku taalle iyo mid cad iyo mid gududan iyo mid cas maxaa kaa maqan waad khariban tahay waxaad yeeshaa ilaahay bari inuu janno ku geeyo naarna kaa badbaadi ka bari wareega cadaysiga kale iska jooji maxaa yeelay nabiga waxaan ka maqlay aakhiru zamaanka waxaa iman doona qolyo ku xadgudba alla bariga iyo weysada dahaarada maantao dhan u dahaara ku noqnoqdoon ba susha aan ka dhammaanin kikda un ku haya maanta o dhan udbaxda kikda ugu haysaa un musqusha ka soo bax hadduu kaaga horey waad ka samri salaada fajarka hore marka la aadaamo hadduu musqusha kaa horgalo bas waa ku dhamaatay marna iyadu dhex fadhiya marna baafku weyse ka dhamaana maanta dhafarow dhaqi fiikhdaas waxbuu tuuri hal saacba meeshu ku jira haya dhar yaraysan musiibo wey waswaas ba haya midda kale allabariga ducada bay ku xadgudbi doonaanoo ilaahay khayrkiiba baryi doonaan qaabaan loo bahnayn ba rabi u weydiisan doonaan idan fa idaa aclamtahu markaad ogeysiiso bi haada midkan oo tacriifu ducaa ah ducadu inay tahay wax kastoo rabbi jecel yahay cibaadadan rabaa cibaadadu inay tahay wax kastoo rabbi jecel yahay oo ama camal ah ama qowl ah camalkaasoo qalbi iyo camal jawaarix noqon kara ah ayaa cibaada loo yaqaanaa wاdducaaءu wاlmas'alaةu min alcibaada bidaliili xadiiثi nucmaan ibn bashir fi jamic tirmidi wagayrihi adducaaءu huwa اlcibaada وcinda axmed ina اdducaaءa huwa اlcibaada faqara sal اه alay slam wqaala rabkm udcuunii astajib lakum in اladiina ystakbiruuna can cibaadatii wa huwa ducaa cibaadatii waxay fasiraysaa in aladiina ystakbiruuna can cibaadati waxay fasiraysaa adducaaءu huwa alcibaada ayib dad waxay dhaheen aayaddu waxay ku caddayan ducadu tahay ducaa u cibaada waxa waa ducaa mas'ala marka aayadda iyo tafsiirka nabiga laisu geeyo labaduba waa ka suragal ducaa u cibaada wa ducaa u mas'ala idan way xadiis ibn cabbaas arbaciinka soo qaba idaa sa'alta fas'al idan su-aashu waxay noqotay cibaado hadday su-aashu noqotayna ilaahay in la weydiisto waa tawxiid iyo ikhlaas ilaahay khayrkii in lala aado fii ma laa yaqdir calayhi ila allahna waxaan leenahay shirkun wa kufr waa war iskacdo waadix usulusaadan kuso sharxna hawsha iyadoo faahfaahsan igu celina waa ka socda faqul lahu waxaad ku tiraahdaa markuu cibaadada fahmo hal caalimta ma ogaatay haadaa midkan kada cibaadata inuu yahay lilaahi subxaanahu wa tacaala falaa budda an yaquula nacam haadaa waa maxay su-aashu ujeedaa su-aasha iyo baryada ilahay la baryo cibaadamata mise ilahay khayr ka reeb horta ha sallime ilaahay in la baryo waa la weydiista cibaada ma tahay ha ha marku ha waa maxay ilaahay khayrkii in la weydiisana waa shirki maca salaam meeshay cibaada ka baxdo shirki baa degi meerkuu shirki degana cibaada ilahay baa ka baxday cibaada khayr baa timid waa isdama marhayaan iska ilaali wey faqul la waxaa ku tiri hal caalimta ma ogaatay haadaa su-aasha inay tahay wey haadaa su-aashu cibaadatan inay tahay lilah falaa budda waxaa lagama maarmaan an yaquula inuu yidhahda nacam haa su-aashu in rabbi wax la weydiisto waa cibaado bidaliili qowlihi tacaala udcuu rabbakum wa idaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwata addaaci cibaado wey idan markuu intaas sallimo wducaa bui sheekhu waa iska jumla ixtiraadiya muqu cibaadati wey faqul low waxaad ku tiradaa lafdiga muq cibada waa daciif dik cinda tirmidi min xadiidi anas inu baan filaya dacfi baa ku jira xadiidka marka anas baa daciifa ah ama xadiiثu nucmaan ibnu bashiir waa saxiix asagu haddii le waa isku macnay keenhayaan waa isku makrati kacayaane wadaadaasaa ku taxsiiniya waa jiraan mar hadduu qiray su-aasha inay cibaado tahay qiray he waxaa tidhahda faquul low waxaa ku tidhahdaa idaa aqrarta haddaad qirtay annahaa su-aashiiya masaladii rabbi wax la weydiisto cibaadatun wa dacawta allaha leyla wa nahaaran khawfan wa طamacan uma dacawta fi tilka alxaajati nabiyan aw hayrahu hal ashragta fi cibaadati اllahi hayrah kusoo fadhiisi godki aan kulaa ku riix wey godkaada la war haddii aad ogolaatay ilaahay in wax la weydiisto oo la bariyo inay cibaado tahay haddaad ilaahay hadiyo had iyo habeenba aad barido adoo kuu daraynhaya ilaahay hawaabkiisa rajaynhaya iyo khayrkiisa xaggana cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa ka baqahaya isla arrintii laftirkeeda haddaad ilahay khayrka weydiisa ka warran xaata ilah waa xanuunsanya caaf ilaa maqribkaad ku celinaysa ceshi baa la waxaa tii shee cabdiqaadirow maxaad iga sugaadee ilaahay kiciyey ayib adugu maxaad iga sugi shee cabdiqaadirow wejigaada lafahaada jahaada ilahay wax igu qabo xanuunkaadi rabbi iga caafiyana xuskaadi banaanku yaalla idan su-aashii aad ilaahay weydiistay laftirkeedii baad weydiisatay sheekh cabdiqaadir midna waa cibaada iyo tawxiid iyo ikhlaas midna waa shirki iyo gaalnimo diinka bax unuunka in lagu goy ad leedahay ayib tiibuu sheekhu marka gelinhaynay faidaa faidaa aqrarta haddaad qirtay buui annaha wa dacawta allah rabbina aad baryado weydiisato laylan habeen iyo wa nahaaran maalinba khawfan cabsi rabbi aad ka cabaysanaysa ciqaabtiisa iyo wa tamcan rajo aad rajayn ilaahay khayrkiisa iyo qabuulkiisa uma intaa kadibna dacawta aad rabidacawta ah, aad barido ama aad u yeedho nabiyan nabiyan baad u yeedhay aw hayrahu ama nabi hayrkii oo jin iyo malaa'ig baad u yeedhay fii tilka alxaaja damta laftarkeedii ama mid lamid ah, ama keyrkeedba misaal bu shekh uga jeed inad ku fahantu rabaa waxaa tiradaa bui hal ashragta ilaahay ma la wadaajisay hal ashragta ma wadaajisay fii cibaadati illaahi ilahay cibaadadu lahaa ee su-aashu asagu lahaa ah baryadu rabbi lahaa ma la wadaajisay hayrahu mise maya aan kala gar qadanni falaa budda an yaquula nacam haddii kaleed waa nin waala mukaabir wey nin mukaabiroo cinaabo madax adag bur baa yaqaana ama iskaga tag laakiin waa war cadoo ruuxii xaqdoona ay u caddahay ruuxa aqdoon ay diintu solayso war banaanka yaalla wey faqul lahu waxaad ku tiraada haddaba waaya markuusi yidhaahdo idaa calimta markaad ogaato biqowli اllaahi tacaala fasalli lirabbika wanxar wa aطacta allaha wanaxarta lahu hal hada cibaada falaa budda an yaquula nacam taa waa su-aashii su-aashii alla barigii horta cibaada rabbi ma yahaa ilaahay in loo daayana waa cibaadadii tawxiid iyo ikhlaas iyo ilaahay hayrkii lala aado malaa'ig iyo ambiya lala aadana waa shirki iyo gaalnimo meel buu kugu soo xidhay hawl kaleo inagu badan buu haddana ka hadlaya gawrici sharadkii baa la soo galay wuxuu rabaa sheu horta gawraco ilaahay in loo gowraco neef loo gowraco oo la sadaqaysto oo rabbi loogu dhawaado hadyi iyo udxiyo iyo hawlo badan baa rabbi loogu dhawaadaayey iyo manaasig baa jire gawracu rabbi subxaana wa tacala ma loogu dhowaadaa haa kii laftirkiisa haddaan shacabdaqir gowrac ka war ayb oon dhaho sheekhiisu u galgalo oo sheekh cabdiqaadir u galgalo oo hebel u galgalo oo kan u galgalo oo si kastaba u galgalo haye maxaad samayn tiibuu rabaa shekh inuu kusoo waa haws ku badan wey shar wixshareeda jiray faqul low waxaad ku tirahdeen idaa calimta markaad ogaato biqowli اllahi tacaala fasalli lirabbika nabi maxamed rabbigaa u tuko oo ciid tuka ama salaad kaleba tukiye wanxar yani wadbax geelana gawrac oo oo ka shaqee ilahay dartii qowlka ayadda horta ma taqaana dhahaa waan aqaanaa wey wa aطacta allaha fi الsalaa wa naxarta lahu hal haadaa cibaada ilah hadaad u tukato ama aad ilaahay gawrac u samayso qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya weeye nusugii baa meesha ku jire salaatiina waa ka horraysa fasalli lirabbika waxay la mid tahay qul ina salaatii wa nusuki lianna nusukuna adabxu wey gawraca ee loo gawraco wey horta taa ma ogaatay naxrigu iyo gowrucu iyo dabxigu inuu yahay cibaada ma ogaatay lacana allahu man dabaxa ligayr اllah falaa budda an yaquula nacam asalaatu cibaadatun wadabxu cibaadatun inu dha waa qasab waanu is ognahay boqol doolar baa lagaa qada hada markaa xajido ayib boqol doolar wey caqiiqa muxuu ahaa hadiga yowmu naxriga waa boqol kama yaro arday yar baa kaa oo kala tuuraysa idan waa cibaado ayib idan taa muran waa la yaqaanaa warka waa taqaanaa ha masaas faqul low waxaa ku tidhahdaa idaa naxarta limakhluuqin nabiyin aw jinniyin aw hayrihima hal ashragta fi hada cibaadati hayr allah falaa budda an yuqira wayaquula nacam wa hadduu xaqdoon yahay weeye oo wax loo caddayn hebel hadii lagu dili jirayna ku dilay buui hadii wax lagu sheegi jira kuu sheegay war haddii aad nin bini wax fahmaya tana wax kuu sheegnay haddii wax lagu dili jiray anuu hadda tabar mahayo iga sugday maxkamadda intay ka istaaghayaan intii maxkamadda laga helay iga sugdhe ayib haddii laakiin wax laguu sheegi jiray kuu sheegay waa kuwa caddahay maxaad la wareegaysan faqul lahu waxaad ku tiraahdaa idan cibaadat cibaada waxay u yaqaanaan mushrikiin alcarab waasoomaaliyiin waa kuu sheegay waxaan annagu u naqaan ahli tawxiid in shaa allahu tacaala aan u naqaanna sheegay maxaa hadhay shirki in la tacriifiyo maa huwa shirk cinda alqabuuriyiin wa cinda almushrikiin shirki in la ogaada wey ashirku cinda alqabuuriyiin waxaa weeye an tajcala an tajcala maca allaahi khaaliqan aw rabban towxiidu rubay u laaban musiibada nimankan haysata waxay dhahen waa an tajcala an yajcala alcabdu maca allaahi axada shariika lahu fi اlkhalqi wاltadbiiri wاlnafci wاlduri wاliijaadi wاlixyaai wاlimaatati wa nufuudi اlmashii'ati wa ta'hiiri اlkaa'inaat bal u fiirsa hadda waa in aan shirkigu waxaa weeye waa inaan idhaahdo rabbi subxaanahu wax ma abuura haa sheekh cabdiqaadirna waa abuuraa haye rabbi wax ma bixiyaa haa sheekhuna waa bixiyaa dayib wuxuu maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun somay ha maa shaa sheekh cabdiqaadir kaan wamaa lam yasha lam yakun ma saas ahaa nafci iyo duryaa iskale ilaahay baa iskale gasho idan anta mushrik bay dheheen intaadan ku dhicin hawshaas waxaa tahay muwaxid mukhlis miya bilmiya isku haya hawsha ayadaa in la kala tego soo fakulu qowli wa camali lam yaqtarin bihada الاctiqaad falaysa shirkan warkaa waa inaad fahanto wey haddee shirku اlcarab maan muxuu ahaa miyay rumaysnaayeen ana awliyaa'ahum wa anbiyaa'ahum wa sulaxaa'ahum wاlmalaa'ika inay khaaliqiina yihiin maca allah ay yihiin naaficiina wa daariina maca allah istiqlaaliyiin maca allah naafidii اlmashii'ati maca allah abadan abadan marka ogow idan shirkigoodu waxay shirki u yaqaanaan waa ashirku fi tawxiid اrububiya bas ama tawxiid اlcibaada wاluluhiya wa ikhlaasu اlcibaadati wa ifraad اlcibaadati lilah uma yaqaanaan shirki kala tagtaba marka meeshaad ku jabtay adugu ee taagan tahay ee difaaci aakaha la dul taagan tahayba ninka waxay u tahay shirki maba galo kuleh xaggee shirki galaa markaad tiraahdo waxaa tii hunaaka khaaliq yusama sheekh cabdiqaadir ykhluq maa yashaa wayakhtaar maxaynu isu oy warabuka yakhluqu maa yashaa wayakhtaar soo maaha wakadalika sheekh hebelka kownayn yakhluqu maa yashaa wayakhtaar markaad tiraahdo idan anta mushrik laakiin dad barido ama u sujuuddo ama aad ku dawaafto ama aad hor wacto shirki lama yidhahdo maxaa la yihahdaa alaab kala wey waa in laisfahama meesha maxaluniqaashka waa in la isfahmo wey haadihi hiy almusiiba waxaad tirahdaaba marka idaa naxarta limakhluuqin haddaad makhluuq u gowracdo nebiyin aad u gawracdo ka bedel ama ku bayaani aw jinniyin jinni baad u gowracday aw hayrihi maa hayra aljiniyi wanabiy baad u gowracday hal ashragta ma la wadaajisaniy wa garta aynu kala qaadanne fii hadi alcibaadati oo naxriga iyo gowraca hayr allahi ilahay hayrkii ma la wadaajisa ma samaya falaa budda an yuqira inuu qiray hadday islaamnimo ku jirto way ama xoogow caqliba uu leeyahay wayaquula nacam waqul lahu aydan weli ha ka hadheen buracaadhso inta tabartaada ah waxaad ku tiraahdaa hadduu murmo oo la soo istaago asnaam iyo dhagaxyo alla caabudi jira anuguna ambiyan daba taagan u yidhaahdo waqul lahu aydan mar labaad waxaad ku tiraahdaa almushrikuun gaaladii aladiina kuwaasoo nazla fiihim alqur'aan gaaladii qur-aanka ku soo degay hal kaanuu ma ahaayeen yacbuduuna almalaa'ikata malaaigta kuwa caabuda waasaalixiina awliyada susuban caabuda wallaata ninkii khayrka badnaa ee saalixa caabuda iyo wagayra dalika hayrkoodba jin caabuda nabi ciise caabuda hooyadii caabuda ayib xoolahoodii iyo asnaamtooda qaybo ka mido caabuda mushrikiin wax laga waayi maayo taa ma og tahay ogyahay taqasad waad kaga soo farxlatay hawshu inayn dhagaxyaan basa ahayn makhluuqaad iyo xayawaanaad nool iyo bal bashar bini aadama barakaysan la cabudi jirana waa ogyahay ma diidi karo falaa budda inuu yidha waxaa laga maarmaan an yaqula naam ha haddii kale qur-aanku beenin idan soo dejiyo wuxuu rabaa shafaacadii inuu la ekeysa shafaacadaad sheeganaysa dowlad waa wixii kufaaru quraysh ay awliyadooda iyo suulaxda ka baryi jireen wey nafsa shay dameer iyo labadiisa dhegood baa tiin faqul lahu waxaad ku tiradaa wahal kaanat cibaadatuhum dhibkan haysa waxaa ka mid ah. ayaa xaram ahayd alxaram almaki baa horaan jiray xaram kale ma jirin nabigu salawaatu ullahi wasalam aleyh markuu madiine u hijrooday jacalaha labadaa meelood baa xaram loo yaqaanaa axkaam gooni a ah bayna leeyihiin waxyaaba ka mamnuucaa jira oon laga ogolayn madiinoo kale haddaad geedaheeda isku gurato iyo cawskeeda iyo geedaha ku yar hada gurto inta lagu qabto waxaad qabta in lagaa sibta aq loo leh dharka iyo suudka iyo tayga iyo waxay ku taagan tahay macalkabaha lagaa siiban go-yar baa futoo lagu xidho socaa lagu lehay dharka la rdoono dharkana waa la sadaqayn geedaheedii dhirteed lama guri karo intaa uu nabiga xadeeyey ayib xaram almaki waa taqaanaan ugaadho looma dhowaan karo dhirta lama guri karo ila alidkhira waa garanaysaan hawlo badan baa ka mamnuuca qubuurtii iyo awliyadii soomaaliyeed xaram bay lahayeen male xaramkii baan aadaynaa xaramkii baa loo socda meel dhow xaramka lagaa jirto ma dheerayn meel aan jirn xaram aljaartii iyo iyo cibaadaadkii nabiga ka sugnaa ilah lagu caabo jiray wardigii wardi kale soo dejisteen cusub wardi gooni ay lahaayeenoo ayagu rabbi ku caabudaan say ayagu sheegeen mushrikiin bay ahaayeen xaram baa la samayn wala xaram looma dhawaan karo wa laguma samayn xaramka laga fogaado kuwa zinaysan isla fogaan hayaan meel kale tegahayaan meesha adi kale la isku dhegahayaan labada isku taabata isku dhegahayaan sidii isaaf iyo naaila bay iskugu dhegahayaan ilan isaaf iyo naaila waxaa la sheegay marka hore inay ahaayeen nin iyo nin laba laba ruuxo dawaafahay kacbaday ku dawaafahayeen dumar haweeney iyo nin baa dawaafahay kadibna xoogo bay isku daqaqameen markay is ag mareen baaba la isku dhejiyey na laba laba dhagax baa laga dhigayba isla markii rabbi bedelay subxana wa tacaala laba dhagax baan yay noqdeen hawshii sheekadiisii loo wada ilow carruurtii sheekadii sheeke sheekadii waa la iloobay af iska noqotay waagi dambe labadii isku dhegtay ee ku macsiyaystay kacbada ee rabbi sidan u maskiyey u dooriyey waaba la caabuday ilaaya Um, um, maya waxay ahay niman la yaqaano ahlu khayr wadaad ba wuxuu sheegay inuu waa baadhay nin ragga hore ka mid ah qabri ay dad muslimiina ku dhawaafi islam sheegta ku dhawaafi jireen oo u jiqi jireen iyo intuu usoo kacay buu qufay madax dameeraad buu ka dhexelay dameer baaba ku xabaalay meesha dameer qal weyn baaba meesha ku xabal qalkiisiba waa musiiba sheekh waxa lama yaqaan idan xaram baa loo bixiyey meeshii awliyadu ku xabaalayd waxay leeyihiin nimanka loo yaqaana sadana iyo xaja bay leeyihiin sanamka carbeed wuxuu lahaa niman loo yaqaana sadana oo maamula xajaba albaabka joogta oo difaacda kuweenna waxay leeyihin qubuurteennu khaliif muriid waa inasla soo sheegay jinku wuxuu leey aabaseero macalimad waa garanaysaan waxaasoo dhan ba waay awthaan wey awthaan yaan lagugu sirin hal kaanad faqul waxaa ku tira wahal kaanad ma ahayd cibaadatum cibaadat lmushrikiin iyaahum lilwliyaai walambiyaai caabudi jireen ilaa fi ducaai alla bariga mooye war inkaar qabee waxaad ku tiraahdaa mushrikii alcarab mushrikiinta carbeed markay awliyada aan lena way caabudi jireen ama rabbiley way caabudi jireen ama ambiye iyo sulaxay caabudi jireen laleeyahay cibaadada laguu sheegay waxaa weeye kufaaru quraysh awliyada iyo ambiyada iyo sulaxada yay baryi jireen u yeedhan jireen waa u qaylin jireen iga soo gaadhay sheekh cabdiqaadir oo kale odhan jireen dibkay u sheegan jireen intaas wax lagu sheegi way u gawrici jireen dhiig baa lagu daadan jiray jinka qabsaa lo qabsada neefka qabsada dhab neefka waaba dhacaya waad gawrici hal dhiig baa ka iman mahaya jin iyo balaayaa ka muusatay wan toddoba jir ah toddoba jir wan toddoba jir ada waa taqaana leegi anugu waxaan dhahi kasaa wanta tajbaan nin intuu saa u qaniina saa u qaaday intuu dhabarka ka qaniinay buu qaababaaciy wuu sii daaya ninka kow waa naf bacay anta saantaa laga bixi waa la cunaya waa alaabti wey indhahaygaan saaray sheekh ma ah waxaan dhan leeyahay sheeka bereley ma ah abadan lama marinin bir lama marinin hawl jirta wey hawlaha jinka ee nimankii milkisi abbasare loo yaqaano hawlahoodii qoryooley baa meeshaan ku arkay qoryooley ma aha meel kale siddeetan iyo sideeddii ama siddeed iyo toddobada labadaa mid ba eg wax la yaqaan macruuf ammanka waa jirta meel aysan ka jirin nimankaa jimanka ah, ku shaqaystay adduunka rogay waa yaqaana bisanka loo qaban maayo maxaa bisanka ad lo qab ka cararaay meesha jin baa maamula loona shaqeeyo haddaad bismi illaahi tiraado looma ogola islaanta xarusan quraan la saari maayo dad macalin soo quraan saara qulxiyo soo daayi iyo tuo dukaan kaadi la hadlo al sii daaya gabadha maa karta hawlihii hadhow baa lansin isku sii daaya khariban baa t shacabka naga kala yaacinina adduunkaa kharibana maxaad leediin abuu bintigiina diyaar wey iyo xoogo timirta ahayd warna waa lidin gawrac iskaga taga meesha gabadha waa sii dayn cabaar bay maqnaan hayaan maalin bay soo xanaaqi waa ku dhegahayaan way taalaqiiq ninka miskiinkaay gabadha guursaday ilmaha u haysay naaska wax u nuujin ma laha isaga dhan waa kalqayaac meeluhu ordahaya haddii haddii qur fiican la saaro oo muwaxidiin ay qur-aan way caafimaadi hadii dayrabi la saaray iyo burdana way ka sii dari aakhir waxaan loo marka aakhir waxaan u marka nimankii jinka ka la hadli jiray baa looga mushrikiinta saa ninkay doonaan intay jinku diraan oo laga soo samro oo quraan lagu kari waaye maa qran adaga mushrige quraan kada soconhay oo quraan lagu dhaqaajin waaye ya aakhir dhiji gabadhan qaata war anaa dabiibana iska keena gabadh quruxsan oo qalanjo uu ka samro oo isagoo fool xun oo sakaraada uu ka samray baa loo keenay iyadoo raalli lagu yaha weliba xool lagu dari kadib caaw lah l iskaga taga meeshan qaribanteeni tu kala raadiye tanaa dhigi daaye xoolihina qaata maxaa salaana saasa dadka lagu addoonsan jira waa taqaana macruuf soomaaliya war jira wey warkastoo aan soo gaabiye cibaadadu waxay ahayd weeye wahal kaanat cibaadatum iyaahum ila ducaa ilaa fi ducaa'i wadabxi iyo waliltijaa in la maciinsado iyo wanaxwi dalik war ma jirin mushrikiin alcarab ma jirin sanam iyo dhagax iyo geed ay aaminsan yihiin asagu inuu wax qabto dhib iyo dheef uu keeni karo roobka uu keeni karo col iyo nabad asagu u leehay ma aysan jirin wey haddaad tirahdo mar ay aaminsanaayeen waxay aaminsanaayeen asnaamtooda iyo ashjaartooda nin ka hor yimaada inay dhibi in naquulu ila ctaraaka bacdu aalihatina bisu sida qowm nabiy yahuud oo kale bay aaminsanaayeen ma saasaa adugu waad aaminsantahay aadba waad aaminsantahay ninkii awliyada ka agbaxa iimaanka ka qaadayan baad aaminsantahay cadda sagaala tobnayn mahayaad aaminsan tahay sidaad awliyada iyo sulaxada oga baqdo xataa mushrik al ugamaysa baqi jir aad girgiririba ma haddaad shacabdaqaadi af ku taagtay caaw wuxuu kugu bax fiiri galla soo ordi ninkii soomaalida isku duubay odaygu sufeso la idan sheegay nin soomaaliyada xoogu xaynaya hala aan badnayn haystaa mid u yimid indhaha caddaynay wuxuu yidhi haddaadan murjimba hor qotonsaday xeradii geela wuxuu yidhi haddaadan bixini soo ilaalaysto firkeeda dirkeeda u yaqaana wuxuu haddaadan qaani hiblaayo aadan bixinin saaka waxba dareeri maayo sheekha wuu wanba u qalay raashiin iyo shaah buu siiyey sheekha wuxuu yihi shantaa neef ariga kaxayso bal xilli dambeed ba lagu jiraaya sanadka dambe isoo noqo maya buuri ma haddaad waxaad keenta inaad awliyada cisyaan iyo caaqnimo warya loo hanjabin odaygu wuu dhegeysta wuxu adeerow shan kalaan ku daray adhigi toban buu ka dhigay waa laga diiday <laughs> waa laga diiday haddana wuxuu yidhi waa adeero haddaad diidday ash nugulki diiddo o adhi diidday geel baan bixin qurbaca qaalinka in hebel qaada buri sheekh shantii neefkadan ku darso tobankii ama ku darso wuxuu idhi haddaad mar dambe hadal ku soo celiso ilaahay buu in badan baan awliyadu garbaha kugu haysay cirkan udub ka siibahayaa bu cirka udubka baan ka siibahaya warkiisaba halahan irmaanki iyo yarta meel u dareerta la waayay wuxuu aaminsan yahay wadaadka miskiinka hadduu damco sheekhu inuu udubka cir ka siibi cirka udub ka siiyo inuu shafka cirku soo dhigan oo adduunka rogma ba aaminsan yahay wuu wareegeysta sheekhu cirka udubkaa ka siibin keligay maaha ummaddu way rogmay reebel baa baabi'i ho <laughs> arigii baa korinaya geeli baa korinaya odayga wuxuu soo istaagay ilaa ilaa qaalin heblaaye waxaana meesha kaga adinka cirku waa maqan yahay <laughs> naf baa qabatay ninka caamay marka dambe wuxuu sameeyey wuu isku duubay intuu ku boodo oo dhab siiyo ku dhegay ee wuxuu ihi ka soo siib meeshaad ka gashaan ka gelayaa buuri kasoo sii buri sheekh meeshaad ka gasho baan ka gelhaya waa qiso waaqicoo dhacday sheeke maha sheekh maxamed sadiiq baa nooga sheegay raxmatullahi tacala calayhi waa arrin macruuf oo dhacday xataa ninkii sameeye baa la yaqaanaa ninka ku dhacday baa la yaqaanaa waa macruuf dadku waa la waabsaday sheekh dadka intii la jilciyey oo loo baalax gurdeeyey oo la waabsaday baa kulligood waxaa dabeesha ka dacdusaysa wax kastoo la keena way dhiibahayaan xaaskiisuu dhiibahay ninka dilo meesha lagu yimaado oo ushir faraqahay meesha loo qotamay saalimo miyaa loodhan jir maxay magaceeda saalimo Ah. murjinkaa mar haddii meesha la qotayin bas wey ya ah, bas waa dhamaatay carruurta yararka dhalatay waxaa laga qaadi jiray jizya laga qaadi jiray jizyo carruurta dhalatay nin la cadaqaata iman jiray iyo niman sadaqaata haddaad intu usoo wareejiye qararac qararac ka siiy adaan ficilin ilma caaw waa dhimanaya dadkao dhan waa la haystay sheekh waa musiibo lama oga laakiin lama fahansanaba yaa usoo sheegay mataq jin baa usoo sheegi isagoo meherle iska joogo wuxuu leey mesha carur baa ka dhalatay wiil baa dhashay xoolo fiican buu rabaa gabadh wax yar buu ka rabaa ushuu tarara kasi ma taqan wa orsinay halkaas gen soo celin waa indha saracaad haddaadan xoolo bixinna gabadhu shan biloodna gaari mayso wiilkuna caawaba gaari maayo marka badbaado waad bixin jizewo shirki wey cabsi adoo cabsan ilmaha ayib waa la is haysta wa ilaa haddaysan saa fahum kufaaru quraysh muqiruuna waxay qirsanaayeen annahum awliyadu iyo malaa'igtu iyo jinku cabiidu cabiidullah inay ahaayeen war baashaa qasan weeye war kufaaru quraysh awliye ee iyo suuxaa waxay u daba taagnaayeen shafaaco iyo ergo iyo baryo iyo su-aal bay u daba taagnaayeen laakiin kufaaru quraysh waxay aaminsanaayeen ambiyadu malaa'igtu jinku geeduhu dhirtu kulligood addoommo ilahay inay yihiin yaad siraysaa wey ad beenta u war wixii ay kufaaru quraysh ambiye ka rabtay awliyo baad soomaali idinkuna ka rabtaan wey aad shee abdiqadir ka rabtaan oo sheekh nuur xuseen ka rabtaan oo sheekh xuseen baaliyan aad ka rabtaan oo sheekh isulkownin laga rabaa ayib oo jinka loo daba taagan yahay wa taxta qahrihi ilaahay dirqigiisa hoos taagan yahy ilahay ku jiraan wey ilaahay baa qasbi kara oo dirqiya iskale addoommaan wa ana allaha ilaahay huwa inuu yahay alladii midka yudabiru maamula almra talada adduunka maamale aaminsanaayeen walaakin hase yeeshee dacawhum kufaaru quraysh malaa'igtay baryeen iyo ambiyada owliyaday baryeen u yeedheen dacawhum u yeedheen waa u qilyadan wey waltaja'uu waana maciinsadeen ilayhim ila almalaa'ikati walambiya walawliya wasulaxaa maxay u baryeen oy u maciinsadeen oy ugu yeedheen liljaahi wاshafaacati wa hada daahiru jidda war iska cad weeye kashushubhaad baa le kitabka warkiis waa cad yahay waalix u bari jireen liljaah sharafta iyo fadliga ilahay agtiisa ku leeyihiin bay qoraxaysanhayeen ergo bay ka doonahayeen inta ay ku jireen kufaaru quraysh baad idinku ku jirtaane maxaa idin dhexeeya nimanyo wa haadaa mid amarkaas buui daahirun jiddan aad ba u muuqdaa fain qaala ashubha alkhaamisa la yihahdaa shubhadii shanaad weeye fain qaala hadduu yidhaahdo waa irhaab fikriya waa lagu waabsan u fiirsa waa nixin atunkiru shafaacata rasuuli wa tabra'u minha war adigan yare wahaabiga shalay loo soo dhiibay kitaabka baarcaddaha ma nabi maxamed ergadiisii shafaaciisi baad diidan tahay ma nabigaad ka waa lagu dhihi doona ar war may adeerbad la kici war iha dheer ninkas ka dhici iyo meesha ma <laughs> nabiga ma inkirsanay waxaad xuneed ku jirtaan diidanhay wey ayib fa in qaala hadduu ku yidhaahdo waxaad inkiraysaa oo diidan tahay wiil yahow shafaacata rasuulilah nabi maxamed inu maalinka qiyaamo uu ergeyn fahya naailatun fahya naa'ilatun man maata min ummatii laa yushriku billaahi shaya nabigu shafaacaan lehe buur shafaacadaydu iyo ergadayduna ruux kastooo muslimay gaadhi oo maalinka qiyaame xaq u yeelan inaan u shafaac qaado muslimkaasuun rabbi u shareeg yeelin marnaba daba yaal hawl iska furan ma aha hawshu shardi adag bay ku xidhanta shafca nabi maxamed daysana ma aha jaantaa furan ma aha nin kastaba ha man mata min ummatii laa yushriku billaahi shaya ayb wa tabra'u minha ad ka beri noqon bur ma shafaacada nebi maxamed baa diidan tahay bimacnaa anugu waxaan baryahayaa oon daba taaganahay jaahi iyo sharaftii nebi maxamed baan daba taaganay iyo shafaacadiisa war adugu ninkaadan le tawxiid baan umadda ugu yeedhahayaa kitaabka xaashi caddaa wata ma nabiga shafacadiisa diidantay ma nabigaad ka beri noqon oo ma war ma nabiga iska takooraysaa wuxuu ihi faqul waxaa tidhahda yaa lagu harowsana weligaa baalxoofta iyo baalax gurdaynta yaan lagugu marin maytaas ku qasna siin iyo saad waa kala socaa siin iyo saad waa kala socaa ama so iyo saan waa kala socaa soda waa hilibka saantuna waa garata idan waa kala saaraa wey waxbaas ku qasan nabigu hawshiisu waa xaq nabigu leeyahay ilahina xaq buu leeyahay haddii laysku khaldaay gaalnimo wey warku waa dhan yahay bisidiisuba soo gaabi war ilaahay xaq buu leeyahay iyo umuura khaas ah nebi maxamedna xaq buu leeyahay oo khaas ah xaqi maxamed iyo xaqii ilahay haddaad ku qasto shirki iyo gaalnimo bal iska badalay nabigu xaquu lahaa haddaad addoommihiisa siisa gaal baa tahay kaafir bilaahi alcadiim baad iska iska badaaye nabigu xaqu leey maxaa ka in la rumeeyo la raaco haddaad tirahda maye sheekh maxamedba waa rasuul maa kaafir bilahi alcadiim haddaad tirahda imaamu shaafici waxaa waajiba ummaddu inay ku raacdo fii kulli shay in kaafir bilahi alcadiim mushrik maxaa yeele alitibaac almutlaq yaa iska lahaa rasuulkaa iskale raacid dhammaystiran oon waxba laga soo reebaynin fii kulli lumuur ah wuxuu nabiga ilahay ku goonyeelay mooyee nabigaa iskale xaqa uu nabigu leeyahay raacitaanka iyo kudayashada ah haddaad ilaahay aad nabiga cidaan ka ahayn siiso xataa abubakar aad siisa kaafir bilacdin baa tahay marka meyti layskuma qasa wey hawshu hadday taagan tahay marka xuquuqda ilaahay iyo xaqa nebiga ha isku gedmidin kala daawo ma inkirsani walaa atabara'u iska takoori mahayo minha min ashafaacati shafacada nabi maxamed ka noqon mahayo mana diidani bal huwa bal iska bada inaan diidanahay ama aan iska takoorahaye huwa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ashaafici waa ergeeyaha almushafacu laga erga aqbale laga yeelo wuu ergeeyaa ergada lagu soo celi nin ergeeyo lagu soo tuuri baa jira oo naga leexaleeh nabi maxamed waa ergey ergiisana waa la aqbali wa arjuu shafaacatahu yowma alqiyaama xaggana waan rajayn inaan shafaacada nabi maxamed ka qayb galo ergadiisa walaakin الshafaacatu kulahaa lilah walaakin الshafaaca kulahaa lilah shafaacadu dhammaanteed ilahay baa iska leh waxbaa isku qasaysaaniyo nabigu waa rasuul diin baa loo soo diray xilkii buu gutay ku salli ku dayo raac oo rumee laakin hawshan cibaadada iyo baryada nabigu ma laha xaqi rabbigay nabi maxamed u meerin ilaahay iyo addoomihiisa ha iska horkeenin dhibka adaa wada waxbana ha ku naxaabsannin ha ku andacoonin wiil yahu nabi maxamed shafaacadiisi baa diidanta beentaaw weligeed baa lagu yaqaanaa markii gorey loo heesgeel markii geel loo hees u heesaa weeye laba shubba halka ugu dhacahaya waxaanu ka hadlaynay iyo waxa lasku wuxuu rabaa inu ma maqashan salligay diidan yihiin rasuulkii bay diidan yihiin awliyada inkirsan yihiin war awliya lama inkirsaro ee waxaa le awliyada xaq bay leedahay ha loo duceeyo dambi dhaafna haba loo weydiiyo wixii khayra wanaagay la yimaadeen ha lagu daydo ayib laakiin baryo iyo miciinsi iyo waxmood ma laha ayagaa duca u baahan soomaali markay saxan tahay ee miyirka qabto waxay ku leeyihiin qabri qori ku mooyeen he qoriqoraad ma laha bimacnaa qabri waxma taraw asagaa meesha ku jiro meeshan sakaraada marka asagaaba u baahan calaal ku tur qori ku tur xaashiqaada ku tur bac ku tur laf ku tur isla qabrigu baabi'in wey asagaa wuxuun u baahan sidaa darteed ba qulwalaha lagula leexdaa iyo xoogow macawitaga lagula leexdaa oo fatax lagula leexdaa oad garanaysa arkii hawlihii ayadoon waxba ayan ka jirin baadaysa midaa ayada idan markaasi saxan yihin kii aad lahayd qabri qori saar mayo qorqaan mala aad lahayd seed u baryaysaa hadda waa yahay cinda ashadaa'idi walmixan seed u baryi waa marka waa qalbigoodii baa yaa la ragay oo waa dad khariban wey dad u dhamaatay wey ya ahay nin dhintay kebihiisa ka ron wey nin dhintay hee kebihiisibaa ka ron maay kababa loo baxsan cagaagga iyo gacandhidaaba la iskaga celi qabowga iyo robotism waa la iskaga celi waxbay anfacahayaan asagu muxuu haya waxa ma hayo camalkii uu shaqaystay la teg ilaahay buu la hortegay subxaanahu wa tacaala inaga muslimiin ahaana ruuxu hadduu islaam iyo iimaan ku dhintay in loo duceeyo in ilahay naxariis loo weydiiyo wey laakiin daba in amwaad la baryo ambiyo iyo awliye iyo malaa'ig iyo jin iyo cid kastaba ilaahay hayrkii la baryaay la lamcinsaday waa shirki iyo gaalnimo wey walaakiin hase yeeshee ashafaacatu ergadu kullahaa erge meelay ku timidba lilaahi eebaa iskale kamaa qaala tacaala qul lilaahi ashafaacatu jamiica am ittakhaduu aayadda hore ka soo qabo am ittakhaduu min duunihi mise min duni lahi ba aayaddu ahayd min duuni اllaahi shufacaa qul awalow kaanuu laa yamlikuuna shayئa walaa yacqiluun qul lilaahi shafaaca aayaddu waxay ka hadlaysa ufiisa am ittakhadum waxay yeesheen min duuni illahi alla sokedu kufaaru quraysh iyo carab shufacaa soo warkeena maadi warka aan la taagnayn weeye ee ninku la taagnaa shufacaan ka dhigin wayna orgenhayaan warkeenna wey qul awalow kaanuu laa yamlikuuna shayئa nakira fii siyaaqihe annafy tacum waxay awoodaan ma jiraan nafcan walaa duran waxay awoodaan ma jiraan wey walaa yacqiluun qul ila mana garanhaya waxaad sheegaysaan ma ogo mana dareemhayaan ama walaa yacqiluun u celo qolyihii ilaahay khayrkii shafaacada ka dhigtay waxaa tir maxamed qul waxaad tiradaa lilaahi alla keligii bay ashafaacatu u ahaatay maxaa yeelay macmuulka haddii caamilka laga hormariyo cinda albalaaghiyiin khaasata cilmi almacaani xasri qasri u faa'iideeyaan waynu soo marray iyaaka nacbud siyaaqu wuxuu ahaa nacbudu iyaaka nastaciinu iyaaka iyaaka waa mafcuulkii nacbudu iyo nastaciin wey idan mar haddii mafcuulkii ama macmuulkii hore la geeyo oo caamilka uu dib maro yufiidu اlqasra wاlxasr macnuu marka waxaa weeye qul ishafaacatu lilahi ba soma siyaaqa saxda ah ee ajrumiga inoo waafaqsay innaga ajrumiga nimanka toos loo socdo jaa zaydun loo socdo wuxuu ahaa qul ishafaacatu lilah soo saa ma ahayn lilahi baa hore la maxaa la yidhi wixii loo geeyey bay qabtaa waxa loo kala badelay bay qabtaa waa maxay macno dheeraada oo kii ajrumiga ka daran bay faa'idanaysa oo ah ilaahay keligii un baa iskala wey keligii baa ku jirta meesha haddaad tiraa laakiin ashafaacatu lilah maxay faa'idayn shafaaca allaala wey keligii kuma jirto aayaddu hadday noqon layd qul nabigo waxaad tidhahdaa ashafaacatu ergo lilaahi allah iska leh ilahay khayrkiina wuu yeelan kara baa ka so bixi karta alla waa leeyahay adoomisuna waa macno meesha iman kara weeye min xayu lua laakiin mar haddii la yidhi qul lilaahi shafaaca waxaa weeye iyaaka nacbudu bay la mid tahay laa ilaaha ila allah kale la mid tahay xasrigaas dambe oo la mid tahay ilaahay keligii unbaa iskala weeye ergo intaa marka ninka balaaqiga ah ee cilmi macaaniga fahmahaya ayaa ku filan tahayba haddaad ajrumiya intaadaan fahmaynin rabbigu kaama hadhina jamiican ba laguli weliba ninka asagu cilmiga macaani wax ka fahamsan alxasra walqasri anwaacisa yaqaanay waxaa ku filan qul lilahi shafaaca wuxuu ku dhihi taqdiimu lmacmuuli calaa caamili yufiidu alqasra walxasr in hawshaa shafaacadee laga hadlayo rabbi lagu koobo meel kaloo gaari kartana ma jirto mamnuuc laakiin suu naaxigana ufaham waxaa la yidhi maya intaa dad ku fahm weydeen qul lilaahi shafaacatu jamiican gebigeedaba kulligeedba laa xarf baan ka baxayn imise tawkiid marka wey idan qasrigu tawkiid baa ku jira iyo xasr jamiicanna waa maxay tawkiid baa ku jira idan bannaankay taallaa hawshu waa iska caddahay idan horta shafaaca nabigu leeyahay hawlaha jooji wey laba kala baabo shafaacadu nabiga yaa siiyey ilaahay baa siiyey ilahayga bari marka waaye waxaad tiraahdaa ilaahayow shafaacada nabi maxamed ha iga qadin maxaa kugu dhacay see kaa noqotay nabigow ii shafeeca ku aynine waxaad tiraahdaa ilaahayow nabigaada shafeecadiisa ha iga qadin maalinka qiyama maxaa yeelay qul lilaahi shafaacatu jamiican walaa takuunu weliba shafaacada nabiga la siiye shuruud bay leedahay socon mayso socon mayso walaa takuunu halka miyaa istaaga hadda walaa takuunu sibay inteed ma gaadhsiiya waaya walaa takuunu ahaan mayso shafaacadu ilaa min bacdi idn illaahi ilahay inuu fasaxo mooyeen xataa nabigu kuma shafeece qaadi karo ilahi in u fasixin mooyeen nabiga shafaacada rabbi siiyey baan kuu shafeeca qaadig ilaa la fasaxo waa in goher la siiyo nabigo liya dhaqaaq shaaficu in la fasaxo u baahan yahay ko kamaa qaala caza wajala man da ladii axadku waa kuma yashfacu shafeece qaadika rabbi u dhaqaaqi kara xaggiisa cindahu agtiisa ilaa biidnih ilaahay ninka la hadli kara waa kuma so an fasixin marka qiyaamo la tago shafaac shafaacad ku wareegsatay butu dhuu rabbiyaa u odhan kara sogoon fasixin yaa agtiisa ka ergeyn kara isagoon dhihin soo socda looma dhowaan karo cid ag mari karta wax weydiin karta lama arko laa nebi aadan baan ku dhici karin walaa nabi maxamed ku dhici karin waa in idan yimaado wey taa horta waa mid baashu baa laska furan ma sidoo kale walaa yashfacu nabiguna ooma shafiica qaado fii axadin axad ooma shafiica qaadi karo ilaa min bacdi an ya'dana allahu ilahay inuu fasaxa fiihi fi lmashfuuci lah shaafica iyo awliyada iyo ambiyada iyo nabigu ma shafeece qaadi karo in la fasaxa mooye sidoo kale nabigu iyo awni waa in loo fasaxo cidda u shafeec xasan iyo geedi iyo cali iyo jaamac waa in la fasaxo nabiga waad fasaxan waa in la yihahda laakiin waxaa lo odhan karaa hawdha kuma jiraan hebel iyo hebel u shafeec qaad waa in loo sheego waa in asaga la fasaxo dadku u shafeec qaadana loo magacaabo ma ah baal iska socota sheekh waxaad iskala soo taagan tahay nabigow shafeecadaada adigu soo shaqayso adigu soo shaqayso rabbi soo caabud mukhlis soo noq muwaxid ah kacab bin rabicata alasli nabi wax kale ma doonahaye waxaan rabaa inaan aakhare daris ku noqono musaasa iska fadhiisana faacinnii soo shaqaysaa la yidhi faacinnii bikahrati الsujuud ilaahay soo caabudo keligii mukhlis adoo imow marka iyada ah ilah waa weydiisan karaa ilaahay waa de muuxid weeye mukhlisa waa nabi maxamed weeye haddee hala soo fasaxo waa war dhammaystiran anugu nin soo baasay baan bari gantaali karaa laakiin iska jiifa yaa kicin kara oo mushrig ah walaa yashfacu fii axadin ila min bacdi an yaadana allahu fiihi kama qaala a walaa yashfacuuna awliyadu iyo ambiyadu ambiyada laga hadlayaay iyo malaa'igtuba ila suurat alambiya baa lagu jiray walaa yashfacuuna ilaa liman duulmay irtadaa rabbi ka raali noqday ciduu rabbi ka noqday bay u shafeeca qaadi karaan ambiyadu sidoo kale ayagu waxay shafeecayaan marka la fasaxo laba shardi soo ma tayib ilahay ruxeeda ka noqdo marku waa rabbi wuxuu kala noqday ruuxa muwaxidka walaa yardaa rabbi ka kama aha wahuwa laa yarda ilaahay ka noqon maayo ila tawxiid warku waa isku kooban yahay waa inaad muwaxid tahay xadiidkaa kutusahaya fahiya naa'ilatun shafaacadaydu waxay gaari doontaa man maata min ummatii laa yushriku billahi shay-a nabigu waa caddeeye sheekh furan ma hawsha shuruud muqayad waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu idan tawxiidku waa diinta nebi moxamed shirkiguna waa diin اlmushrikiin falan yuqbala minhu wa huwa fi اlaakhirati min alkhaasiriin mushrikiintu inay shafaaca wax u ta ilahay baa sheegay famaa tanfacum e shafaacaة الshaaficiin anta mushrik laa tanfacuka shafaacaة muxamed walaa hayra ayib intaas sheekh isku kaa qofalay jazahu اllahu khayr bal xadiidkii abidarda cinda muslim waxaa ku sugan dadka qaarkood baan aakhiro loo oga inay shafco qaadaan shafacat اlmalaa'ika wa shafaca الnabiyuun wa shafaca اlmu'minuun falam yabqa ilaa arxamu raaximiin xadiidkaad garanaysaan ayadoo sidaa tahay haddana dad baan loo ogol inay akhriya shuca laa yakuunu muxuu ahaa allacaanuun mise laa yakuunu lacaanuun e, shuhadaa walaa shufacaa yowma alqaxdi abdad cinda muslim ninka dadka lacnada maalinka qiyaama makhraatina ma noqonayo shafeecana ma shafci qadayo maxaa yeeley lacnadu waa isaao lacnadu ilaahay kugu taallada tirada malcuun baa tahay waa ninkaad adduunka ku lacnaday aakharo u shafaaca qaadamas lianna shafaacata waxaa way ixsaanu waraxma lacnaduna waa isaa idan falaa yajtamicu isaa'atun wa ixsaan amaa waxaada makrati u noqonaynin adduunka ninkan cadow baad u ahayd maxaa yeelay waaba lacnadayba cadow baad u tahay aakharana nin cadowba makrati laguu qaban maayo waa la kala baxay dad saasaaba noqonayninba warka waa iska cadya aynu ka soconno faإida kaanat الشhafaacatu inoo joogo hada bilahi towfiiq يا رب يسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي